بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أمر بصيغة لذي خطاب أقسامه أتت بلا نقاب أمر رباعي بهمز القاطع أفعل كذا رووا بغير منع وما سواه كمضارع جزم واختزل الأول منه يا فهيم إن كان ثانيه بسكن ملتبس بهمز وصل سله يا ذا فاقتبس ضم له إن ثالث الفعل يضم وما سوى ذلك كسره حتم كسر مشم ضم يا أخي قبل في مثل أغز فاعلمن وابتهل وشذ حذف مر وخذ وكل فشا وأمر كذا عندهم قد انجلى ونادر إتمام خذ وك ونادر إتمام خذ وكل خذا هذا الذي أنفثه مثل الشذا amru lidii haybatin aw takalumin bilaamin inkasar fadaaka alcalami bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenna waxaynu ku arki doonaa biidn illaahi tacaala ama aynu ku arki doonaa waa ficilkii amar iyo amarka sida loo sameeyo wuxuu haddaba cashirkeennani ku fudud yahay horta ficiladu imisay ahaayeen wasanada ficiladu shan iyo shan iyo konton bay ahaayeen shan iyo kontonkaa ficil marka amar laga samaynayo ayaan doonayaa inaan ogaano dariiq yaroo iska fududoo cidna aan ku adkayno qof kastoo dadaalaa u si fudud u fahmi karaa jira basiid ilaa xad sow shan iyo kontonka mudaaricoogii maynaan soo baranin amarku laabud waa inuu bacda almudaaric horta dhaco mudaaric waa inuu ka dambeeyo ilan mudaariciibu axkaam badan la wadaagayahay waxaynu odhanaynaa culimo amarka marka laga waramayo ficilku hadduu afcala yahay horta waxaa loo qaybinayaa amar marka laga hadlayo qiyaas iyo shaad labadaasaa loo qaybin maxaynu amarkii u qaybinaa inuu qiyaas yahay iyo inuu shaad yahay labadaasun baynu amarka u qaybin waa qaybteenna koobaad maxaynu ka dhignay inuu qiyaas yahay iyo inuu shaad yahay culimo shaadku waa saddex kelmadood oo qura shaadku waa maxay baynu nidhi saddex kelmadood oo qura shaada akale amarkeegu waa shaad kul baa loogu dhawaaqaa cun mar qofka ku dheh shaad ku tahayna adaa ii sheegi doona hadda ma fahmaysid oo waa shaadka unbaad iga maqlaysaaye sababtay shaad ku tahay adaa arki doona cashirku markuu dhammaanayo waa inaad tidhaa waan gartay inay shaad tahay adaa odhan doona ka waa akhada akhada waa shaad amarkeegu maxay ku timaadaa akhada khud ka saddexaadna waa amara amara amarkeegu waa shaad maxaa la yidhaha amara amarkeega mur muruu abaabakrin falyusalli binnaas waa kii rasuulkulaha sala allahu alayh wasalam saddexdaa ficilba waa saddex shaada bay noqdeen waa saddexdee waa akhada amarkeega iyo akale amarkeega iyo amara amarkeega oo kul iyo khud iyo mur kala ah amarkii shaad iyo qiyaas baan uqaybinay shaadku waa imisaynu nihi saddex quraa shaada halkaa inoogu tuur waaba loo duceeyey ma saddexdaa quraa shaada ha saddexdaasaaba shaada halkaa inoo dhig akale amarkeega iyo amare amarkeega iyo akhada amarkeega halkaa inoo dhig qiyaaskii baa soo hahay shan iyo kontonkii wasan wax wasano inaga baxay miyuu jiraa weli wax wasano inaga baxay ma jiro waayo saddexdan ficile shaadoobay saddexda ficilba facala ayay ka tirsan yihiin facalo oo dhan buu amarkeegu shaadoobay odhan mayno facalo waxaad odhanaysaa saddex ficiloo kamida shaadoobay oo amara iyo akhada iyo akale ah facalo intii badnayd baa kuu soo oo qiyaasa markaa shan iyo kontonkiiba waad haysataa shan iyo kontonkii wasanba amarkoogii waa layga rabaa shaadku saddexdaasuu noqday qiyaaska labaan uqaybinaya ficilkii baan laba uqaybinaya shan iyo kontonkii inuu ficilku afcalo yahay iyo inuu ficilku hayru afcalo yahay labadaasaan uqaybinaynaa ficilkii maxaynu u qaybinay inuu ficilku maxay yahay baynu nidhi inuu ficilku afcalo yahay iyo inuu hayru afcalo yahay afcaladu waa waa la garanayaa soo maaha hayru afcala waa imisa afcalo kayrkeed waa imisa afar iyo konton afcalo keligeed markaad amar ka keenaysid sidaa ay hadda tahay afcala caynkeega kasri laamkeygana reeb wax kalena ha bedelin caynkana kasri laamkana reeb afcala maxaan ugu dhawaaqaa acil waa ka amarkii afcalo kaste haddii amarka kain lagu dhaha afcil un baad ugu dhawaaqi aslama wuu islaamay saw maaha aslama waa wasankee amarkeega keen baa lagu hi islaam bal qofka ku dheh aslim akhlasa daacad buu noqday ama ikhlaas buu sameeyey soo maaha ikhlaas samee bal ku dheh akhlis sow maaha akhraja wuu saaray huwa aladii akhraja akhraja wuu saaray sow maaha saar bal dheh akhriju lyahuuda min jaziirat اlcarab buu rasuulku yihi sal اlahu alay slam akhriju ka saara yahuuda jaziiradda carbeed ajliso maxaan idhaha wuu fadhiisiiye fadhiisi markaan ku leeyahay ajlis ajlis saasumaan owjaba wuu waajibiyey waajibi baldhe owjib afcalo acdaa wuu siiyey sii baldhe acdi xadfu xarfulcila lagu binaynayaa laamka waa kii dee naxwuu odhan jiray waa la jaraa markuu xarfucilo yahay acdi kula dii xaqin xaqahu hadduu ficilku afcalo noqdo amarkeega see lagu keenayaa baynu nidhi amarka afcale see lagu keenayaa akrama maxamedow bal akrama amarkeega keen akrama akrim waa maamuus akrim war maamuus afcalo oo dhan afcil iigu keen haddii muctarucayn ay tahay in yar isbedel yar baa ku yimaado agga iclaalka aqaama w u oogey ma aha oog markaad leedahay maxaad odhan suuradii ku keen aqim aqim salaata lidikri aqim abbaana wuu caddeeyey caddee maxaad odhan abin abyin buu asalku aha iyo aqwim iyo buu asalku ahaa akhaafa uu ka cabsiye ka cabsiye maxaad odhan akhif akhwif buu asalku ahaa akhwif afcil buu ahaa akhif baa lidhi xarfu cilli baa la xadfay waad aragtaa basiid afar iyo kontonkii aan afcalo ahayn baa ii soo hadhay sow maaha afar iyo kontonka aan afcalo ahayn sow lama garanayo wasanadooda waa saddexdii hulaaثi iyo koob iyo labaatan rubaaciga ka socda ila rubaaciga afcal oo rubaaciya baan iska saaray labayo labaatan buhay afcalaan iska saaro afcil ka dhigay saddexdii hulaaثi iyo koob iyo labaatan rubaaciya iyo afar iyo toban khumaasiya iyo lix iyo toban sudaasiya afar iyo kontonka afcil sida amar looga keenaya iyo dhiman waxaa looga keenayaa amar waa la mudaaricayni mudaaricoogii baa dib loogu noqoni dhammaantood hala mudaariceeya afar iyo kontonka ficil kastoo amarka ken lagu yidhaha mudaarice hadduuna afcalo ahayn markaad mudaaricayso xarafka labaad waxaad ufiirsataa inuu xarakaysan yahay iyo inuu reeban yahay xarafka labaad maxaa loo fiirsanayaa baynu inuu xarafka labaad xarakaysan yahay iyo inuu reeban yahay labadaan baa loo kala fiirsan ficil kastood mudaaric ka dhigto mudaarica xarafkiisa labaad inuu reeban yahay iyo inuu xarakaysan yahay intaa ufiirso hadduu mudaarica xarafkiisa labaad xarakoobo uu xarakaysan ka labaad mudaaricaa lam ku dar lam ku dar lamtii jaazimad ahayd oo jazmi markaad lam ku darto mudaaricii xarafka labaad xarakaysnaa lamta iyo xarfulmudaaracada xadaf inta soo hadhay baa amarahe wax kalaba ha taaban maxaan ku idhi ficilka mudaaric ka dhig baan ku ihi afar iyo kontonka wasanba waxaad u fiirsataa xarafka labaad inuu xarakaysan yahay iyo inuu reeban yahay hadduu reeban yahay dibi noogu dhig hadduu xarafka labaad xarakoobo ko markaa tidhaa labaad hadduu xarakoobo lam ku darso oo reeb markaad lam ku darteed reebto lamta iyo xarfulmudaaracada xadafo inta soo hadhaybaa amara bal hadda qaala amarkeegii keen baan ku odhanaya qaala horta iyo mudaariceedhe yaquulu markaad tidhaa ma qaybtii xarafka labaad xarakaysnayd ba mise waa qaybtii xarafka labaad reebnayd xarafka labaad yaquulu muxuu yahay xaraka saw ma aha yaquulu haddaba kol hadduu xarake lamuun igu dar lam yaqul saw ma aha amar markaad doonaysa lamtiiyo ya-da jar inta soo hadhaa amar lam yaqul lamtiyo yada uun jar maxaa soo hahay qul dee amarkii waa qul lam yaqul maala baaca bal hadda amarkeyga keen baaca maxaan baaca idhaahdaa baaca yabiicu baan odhan yabiicu baan odhan haddaan baaca yabiicu idhaa yabiicu haddaan ku keeno xarafka labaad ma xarakaysanyahy mise u reeban yahay xarafka labaadee yabiicu waa maxay waa bade soo ma xarakaysna lam igu dardi haddaba lam yabiic lamtiiyo yada jar inta soo hadhayba amara biic waa amar iibi weeyi maala markaan doonayo inaan takalama amarkeyga keeno takalama bal mudaaricee kolley waan garanayna marka la mudaaricayna xarfulmudaaraca lagu dari ta lagu de ma aha rubaaciyo waa la iska fadxini takalama qablaakhirkana waa la fadxin ta lagu bilowdee takalama maxaan idhahdaa yatakalamu sowma idhaa maxaan idhaha takalama yatakalamu baan odhan yatakalamu xarafkii labaad muna xarakoobin lam igu dar lam yatakalam marka lamtiiyo ya-da un jar inta soo hadhay amar dhig war hadal markaad qofka ku leedahay maxaad odhan takalam la hadal haddaad leedahayna la hadal la hadal waa kallama kallama bal mudaaricee kallama yukalimu ile rubaaciyada xarafka koobaad baa la godiyay yukalimu xarafkii labaad se xarakoobin lam ku darso lam yukalim lamtiiyo ya-da jar inta soo hadha amar kalim war la hadal weeyi kalim war la had kalim akhaaka la hadal akhaaka walaalkaaga la hadal qof baa lala hadlaya waa mucade markaa tacalama maxaan idhahdaa tacalama bal mudaarice yatacalama yatacalamu sow maaha yatacalamu lam ku xarafkii labaad baa xarikoobe lamuun ku dar lam yatacalam kadib lamta iyo ya jar tacalam falaysa almaru yowla alxamdu lilah tacalam falaysa almaru yowladu caaliman walaysa akhuu cilmin kaman huwa jahila tacalam war waxbaro amarka culima waxaynu idhi haduu arafka ficilka mudaaric hadduu xarafka labaad xarakoobo markaad amarkiisa rabto lambaad ku dari lam markaad ku darto lamta iyo waxaad xadfi doontaa maxay baynu nidhi lamta iyo xarfulmudaaracada ayaad xadfi inta kuu soo hadhaybaa amara warkaasi waadix ma yahay ka wuduuxi shamsi fii raabicati nahaar haba yaraate e miyuu ma su-aalma doontaa mise wax su-aala uu u baahanya ma jiro suaalma baahna wajabo bal hadaba keena mudaariceyga wajaba horta bal wajaba amarkeyga markaan keenku idhaa mudaarice oo lam ku darso wajaba yajibu xarafkii labaad soma xarakoobin bes lamun ku dar lam yajib lamtiiyo ya-da jarinta soo hadha amarhe muxuu noqday jib buu noqday jib waa waajib jib waajibi maaha waajibidu owjaba buu ficilkeyga maad wajaba u waajibaho jib waajib wey waajib jib wacadda wuu ballan qaaday maxaan odhanaya amarkeyga markaan keenayo yacidu lam ku darso lam yacid lamti iyo ya-da jar inta soo hadhay amar ka dhig cid mar kaste oo mudaarica xarafka labaad uu xarakaysan yahay xeerka aad samaynaysaa waa amar markaad ka keenaysid wakaa muna iska fudud basiid ahayn haddaba culim hadduu xarafka labaad bal waxaad eegtiin haddii xarafka labaad uu reebmo mudaarica xarafkiisa labaad hadduu reebmo ka warrama xarafka labaad ee mudaaricu hadduu reebmo marka aan lam ku daro ee lamta iyo xarfulmudaaracada aan wada tuuro maxaan wada xadfaya lamta iyo lam iyo xarfulmudaaracadii baan wada tuuraya xarafkii labaadoo reeban buu hadalku ka bilaabani hadalku muxuu ka bilaabmayaa xarafkii labaadoo hee oo reeban buu hadalkeenu ka bilaaban waa xarafkii saaniga ahaa wuuna reeban yahay xal maxaynu ka dhigaynaa markaa hamsaa la soo jiidani hamsatulwasliya hamsatulwasligaa maxaan xarakayni waxaan xarakaynayaa haddii qablalaakhirka ficilku ama caynka ficilku qablalaakhirka ficilku haddii uu godan yahay hamsaha waan godi haddaan qablalaakhirka ficilku uu fadxisan yahay ama kasrisan yahayna hamsaha waan kasrin basiid maxaan ku idhi ficilka mudaaric eed amarkiisa rabto xarafka labaad hadduu reebmo sidii oo kale aad lam ku dari lam markaad ku dartaad lamtiiyo yada jari xarafkii labaadoo reeban baa soo haay dgo kooaad markaa xisaabnaanaya hamsatulwasli baad soo qaadan hamsatulwasliga maxaad xarakayn haddii ficilka qablal godan yahay hamsaha waad godi sida dakalo oo kale dakalbalekada yadkulu xarafka labaad ma reeban yahay yadkulu markaan waa daalkii okay lam ku dar lam yadkul lam iyo ya markaan jiro daalkiio reeban buu ficilku ka bilaabanaya sow maaha hamse soo qaado meelaha ka soo qaado soo iibse hamso hamsihii yaraa markaad soo iibsatid eed soo qaadatid waxaad xarakayna hamsaha qabla aakhirka ficilka eeg hadda yadkulu waa khade soma godna hamsaha gode markaa udkul haddii qablaakhirka uu kordhow sito ama hoos dhig sitana hamsaha waa la kasrin fataxaba leeg hadda yaftaxu soo xarafkii labaad ma reebna lam yaftax markaan idha lamti in ya aan jaro ee fadiiyo reebani hadalka oan ka bilaabayo hamsaan soo qaadan hamsaha waan kasrin ilan qablaakhirko tada a fadxisane yaftaxu tadu way fadxisan tahay iftax haddii low au kasro sidan lahaana waan kasrinayaa hamsaha sida yadribu oo kale yadribu qablaakhirku hadduu kasro sidan lahaa lam yadrib markaan idhaa lamtiiyo ya-da aan jaren daadkiioo reeban hadalka ka bilow is idhaa hamse la soo dego hamsaha waan kasrini waayo qablalaakhirko rada a kasrisan yadribu rada kasrisan idrib idhe markaa laba jeer baa hamsaha la kasriyaa waa labadee waa markuu qablalakhirka ficilka mudaaric fadxisan yahay iyo markuu kasrisan yahay mar qurana waa la godaa hamsaha waa goorma marka ficilka qablalakhirkiisu uu godan yahay way inoo iman doontaa kasral caarida iyo dama caaridana axkaamta guud ka mid maahe waa inoo iman doonaanoo farc inoogu imanayaan cashirkeena gebigiisuba intaasu ahaa cashirka aan dhiganayno culimo intaa weeyaan intaas iyay ku adag tahay haddaba intaasi mayna basiid ahayn amarka maxaan uqaybiyey qiyaas iyo shaad shaadka maxaan ka dhigay saddex ficil akale amara akhada saddexdaa amarkoogii baan ka dhigay qiyaaska maxaan uqaybiyey afcalo iyo ayr afcalo wixii afcalaha ah maxay ku keen baan ku idhi afcil wixii hayru afcalaana maxaan ku idhi mudaariceeyo laba u qaybi inuu xarafka labaad xarakaysan yahay iyo inuu xarafka labaad reeban yahay hadduu ka labaad xarakaysan yahay intaad lam ku darto lamta iyo yada jaro inta soo hadhay baa amara baan ku ihi hadduu ka labaad reeban yahayna intaad lam ku darto lam iyo ya markaad jarto hamsaad la soo degi hamsaha waxaad godi hadduu qablaakhirka mudaaricu godan yahay hamsaha waad kasrin hadduu qablaakhirku kor dhigan yahay ama hoos dhigan yahay intaaba wey cashirkeeni bal ila eg amrun amar amarka oo bisiiqatin siiqo ku sugan siiqada oo lidii khiaabin khiaab midu saaxiiba u sugnaatay aqsaamuhu qaybihiisu atat way timid bilaa niqaabin hagoog la'aanteed iyadoo ah ama niqaab la'aantii isagoo ah inagu niqaabka maxaynu u naqaanaa af soomaali maanu naqaanaa niqaab ereyga ugu dhadhow hagoog buu ahaa qofkaasi wuu hagoogtay baa laodhan jiray hadduu niqaab qaab niqaabeed oo kale hadduu qofku isku soo duuduubo wuu soo hagoogtay baa laodhan jiray ama qof hagoogtoo madaxa qariyey wejiga qariyey baa laodhan jiray bilaa niqaabin haddaba hagoog baa ugu dhodhow markaan soomaaiya indha shareerta miya wa wa sax waa la odhan karaa indha waa la odhan karaa laakiin lahja ahaan baan ka hadlaya lahjadeenna marka la eego aynu inagu isticmaali jirnay hagoog baa inoogu dhodhow amrun amar amarka oo bisiiqatin siiqo u sugnaaday amrun bisiiqatin amarka oo siiqo u sugnaaday waxaa jira culimo amarka labaa loo qaybiya amar la yidhaha amrun bisiiqatihi waa amarka caadiga ee ifcal lagu keenaa amrun bisiiqatihi loo yaqaan kii usuulku ifcalina lahaaba amrun bisiiqatihi la yidhahdaa oo bisiiqatin waa siiqatu amar markuu ku imanayo wuxuu bisiiqatin iskaga ilaalinayaa waxaa jira amar mudaarica ka yimaada waxaa la yidhahda mudaaric lagu daray laamulamar kaasaa amrun bisiiqatinta lagu saaraya amrun amar amarka oo bisiiqatin siiqo ku sugnaaday amrun bisiiqatin qeybta aynu odhanayno waa amrun bisiiqatin siiqada oo lidii khiaabin khiaab midu saaxiiba u ahaatay waa mid khiaab iyo mukhaaab usaaxiibabay u sugnaatay aqsaamuhu qaybihiisu atat way timid bilaa niqaabin hagoog la-aanteed qaybihiisu iyagoo niqaabnayn oo niqaab loo soo xidhin bay kuu yimaadeen amrun bisiiqatii wuu qeybsamaaye qaybihii cidna kama qarsoono bu ku yhi waa bilaa niqaab shay bilaa niqaab wejigiisa si fiican looma arko haddaba amarkan qaybihiisu si fiican bay kuugu imanayaan iyagoo bilaa hagooga ama bilaa niqaaba beydkaasi wax kale kama hadale inuu amarku qaybsamuun bu inoo sheegay inuu amarku qayba leeyahay iyo ballanqaada iyagoo waadixa bay ku imanayaan qarsoonayn intaa unbu inoo sheegay beydkaas cilmi kaloo ku jiraa ma jiro amrun amar amarka oo bisiiqatin siiqo ku sugnaaday siiqada oo lidii khiaabin khiaab midu saaxiiba u ahaatay aqsaamuhu amarkaa qaybihiisu atad way yimaadeen bilaa niqaabin hagoog la bay yimaadeen or iska waadix buu ku yidhi qaybihii halkan aban ka bilaabanaaba wuxuu u qaybiye amarka qiyaas iyo shaad wuxuu dib mariyey shaadka shaadka dib mari buu yidhi inaguna waxaynu lahayn hadalkoogaa yare soo hormari isna wuxuui waaba shaada iga daaya kol shaad yihiin agga dambe iga turo qiyaaska kuwa xaragada le ka hadal kolka waxaynu odhanaynaa qiyaas iyo shaad buu uqaybsamay shaadkii agga dambe iska dhig muxuu soo qadimay qiyaaskii durtabo waa laba qaybood qiyaas iyo shaad qiyaaskiina labaynu uqaybinay maxaynu uqaybinay qiyaaska afcala iyo ayru afcala ayru afcalana waxaan uqaybinay laba qaybood inuu mudaariciisa xarafka labaad reeban yahay iyo inuu xarakaysan yahay bes intaasu amarku igaga dhamaadayba mru rubaaciyin rubaaci amarkii amru rubaaciyin marka la yidhaha labiyo labaatan baa soo gelaya oo labiyo labaatan rubaaci ahaa amru rubaaciyin rubaaci amarkii rubaaciga oo bihamzilqaci hamzatulqaci sita hamzatulqaciga yaa rubaaciga sidanayey afcalo oo qura yaa iga baxay bihamzilqaci markaan idhaahdo koob iyo labaatankii kala ka dareeray afcalo oo quraa soo hadhay amru rubaaciyin rubaaci amarkii rubaaciga oo bihamsilqaci hamsulqaci sitaa afcil weeyaan maxaad ku keeni afcala amarkeega afcil aslama aslim akhlasa akhlis ajlasa ashrafa akrama axsana waxaasoo dhan wadaa afcil waa inaad iskaga keensataa amru rubaaciyin rubaaci amarkii rubaaciga oo bihamsilqaci hamsulqaci ku sugnaaday afcil weeyaan wixii rubaaciya afcil iskaga keenso kadaa kanoo kale isagoo arawow way mariyee way wariyeen bikayri mancin manci la'aantii ayayna wariyeen kadaa rawow bikayri mancin tani waa laba qodob kow horta inuuna xukunkan isaguna iska samaysan afcalada afcil ku keenta isagu iskama samaysan ilan dad baa wax badan samaystee iskama samaysane wuxuu ku yidhi kadaa rawow sidan waa la soo wariyey la soco war anigu arday baan ku ahay oo dad baan ka soo bartay buunan ka soo wariyey carabtuna weligeed way kala warin jireen afcala in afcil laga keeno waa arin la wariyey oo anigu aanan ahayn nin bilowday biayri mancin buu ku yidhi wax manciyeyne ma jiro oo cid tihi afcil ma aha oo diiday maba jirtaba laba dhinac bu haddaba shadrigan dambe saddex ujeeduu ka leeyahay shadrigan dambe kadaa rawow biayri mancin saddex ujeedo ayuu sheekhu ka leeyahay ujeedada kooaad beydkuku buuxsaday kadaa rawow biayri mancin ile beydkaa jabaya haddii kale ujeedada kooaad beydku ku buuxsaday ujeedada labaadna laba wuxuu ka dhigay shaygan inuuna isagu bilaabine in weligiiba layska warin jiray kadaa rawow ujeeddada saddexaadna wuxuu ka dhigay cid oo tihi afcale afcil laguma keena inayna jirinba luqada cid ma jirto bui biayri mancin buu ku saddexda ujeeddu beydka u keenayba maqsuudka kitaabka way ka baxsan yihiin la soco waayo inaga cashirkeena maqsuudkiisu amar laynooga sheekeeyay ahaayeen wax beyd lagu buuxiyo iyo carab ka soo wariyey in layna yidhaa iyo ciddii dani ma jirta in layna yidhaa iyo de way ka duwan tahay xukunkii aan ogeyn way ka duwan tahay amarka kolkaa beydku sheekhu ku buuxsaday wax macnalana wuu inoogu buuxiye la soco amru rubaaciyin rubaaci amarkii rubaaciga oo bihamsilqadci hamsulqadci ku sugnaaday afcil weeyaan kadaa kanoo kale isagoo ah ayay rawow wariyeen bikayri mancin manci la'aantii iyo ciddii da la'aantii ayayna sidaa wariyeen qaybtii koobaad waynu ka baxnay oo afcala ahayd oo afcil ku keen buu ina yidhi ayru afcala maxaynu u qaybinay culima hayru afcala laba qaybood baan u qaybinay oo maxaynu nidhi inta la mudaariceeyo mudaarica xarafka labaad inuu reeban yahay iyo iyo inuu xarakaysan yahay labadaha loo kala fiirsadaynu nidhi haddii xarafka labaad uu reeban yahay hadduu xarakaysanya inta lam lagu daro lamtiiyo la jaro inta dambe amar loo dayni hadduu reeban yana hamsaa lala soo degi hamsaa waxaa la xarakaynayana waynu ka sheekaynay haddaba labadan qaybood ee dambe waxaa jira laba qodoba iska waafaqsan yihiin sow maynaan odhan khayru afcala hala mudaariceeyo kolka hala eega xarafka labaad inuu reeban yahay iyo inuu xarakaysan yahay sow maynaan odhan hadduu reebmo iyo hadduu xarakoobaba lam ku daro hor lam horta ku darso labadoodaba lam ku darso hadduu reebmo iyo hadduu xarakoobaba lam ku darso lama ku darsatay lamta iyo ya-da isla jar lam iyo ya jar haddii uu xarakaysnaa intaasoo hadhay waa amar waxba lagu dari maayo xarafka labaad hadduu xarakaysnaa intaasoo hadhay baa amarkiiya hadduuna xarakaysnayna hamse la soo deg intaa arinku waa sidaan kuu sheegay e dhimbiil qaado ama dhuxul qaado waad aragtaa yaadaa faktabis hamsatulwasli la soo deg hamsatulwasliga maxaa la xarakayni haddaba hadduu qablalaakhirka ficilku godnaa waa la godi hadduu kor dhignaa ama hoos dhignaana waa la hoos dhigi damun damo ayaa lahu hamsihii u sugnaaday in in yudamu hadii lain yudam haddii la daminayo ama in yudama haddii la damiyo haalisulficli ficilka ka saddexaynaya yudama haddii la damiyo ficilka ka saddexaynaya haalidka ficilka haddii la damiyo wuxuu ku leeyahay waynu iska damini inaguna haalidka ficilka haddii la damiyo waynu iska damini waa war in yudamu hadii la damiyo bu yihi aaliulficli ficilka aalidkiisa dakla bal mudaarice hadda yadkulu xarafka saddexaad waa kee aalidka mudaaricu waa kee waa kee aalidka mudaaricu waa kaada yadkulu sow ma godna ku samayn haddaba hamsihii dami de yadkul lam yadkul markaa tiraa maxaad odhan udkul hamsihi damini khayr allaha siiye sheekha intaan kitaabka soo maraynay kelmadaasaynu ku haysanaa aaliulficli uu yihi kelmadaas aalisulficli asagoo hadda dakala sax uma waafaqsana oo yadkulu xarafka saddexaad waa xarafkee bal haddaba waxaad eegtaa yanali indalaa baleeg indalaa baleeg hadda mudaaricee a xarafka haaliku haaliki sow dada ma aha halka loo jeedaa mahaalikaa mise waa laamka hadda indalaa halka la eegayo xarakadiisa la qiimaynaya waayo dee caynka inuu yidhah bay ahayd caynku marna haali buu noqon sida dakala marna raabic buu noqon marna khaamis buu noqon bal istakfira caynkeyga keena yastakiru markaan idha awa caynka la qiimaynaya yastakiru awa ah, caynka la qiimaynaya ya fada waa xarafka imisaad waa ka afraad yastakiru waa ka shanaadba malaha waa ka shanaad weey e ka shanaad buu noqday yastakiru markaan idha kii shanaad weey kolka aaliska halku ina leeyahay looma baahnayn soo maaha eg xaggaa marka laga eego ee cayn ahaan loo qiimeeyo waa saas oo sheekha waxaynu leenahay waxa ka fududayd inuu aalidka iska daayo cayn inuu qaato caynkaa ka fududaa sheekha laftiisa waxaa loogu cudur daaray kelmadda caynkiihi waa kelmadii fiicnayd ee culimada sarfigu ay inta badan ay magacaabi jireen ama xarafka saddexaad ha noqoto markaa ama xarafka afraad ha noqoto shana meeshuu dooni ha noqdee caynka waa kelmadii suraaftu ay ka hadli jireen laakiin waxay yidhaahdeen sheekhu wuxuu ka hadlay hamsaha marka la godayo waa markuu ka saddexaad godan yahay buu yidhi waxa la baadhay goormaa caynka la godaa de waa markuu saddex yahay oo qura se godaalunbuu ka hadlay qaacidada si guud ugama hadlin godaaloo quru ka hadlay goormaa la godaa markuu ka caynku ka saddexaadunbuuba yahay xilliga godaalka haddaad godaalba aragta caynku waa ka imisaad baynu nidhi wuu ku seexan yahay markaas aalitulficlida waxba diidin laakiin khalad wuxuu soo baxayaa xilliga kasraha xilliga kasraha se uma arkaysid ayuu dhinaca kasraha ayuu soo baxayaa khalad oo xagga wejka dambe ayuu khalad ka noqonaya damun damo ayaa lahu hamsaha u sugnaaday hamsihii waa la damin in yudama haddii la daminayo haalisulficli ficilka ka saddexeeye haddii la daminayo yudamo haddii la daminayo halkaasi waa sax dhinaca oo yadkhulu de waa ka saddexaadun wamaa siwaa daaka kaa waxa ka soo hadhay ke waa ficilka ka saddexaad haddii la damin waayo ka saddexaada ficilka haddii la damin waayo halka dhinacana haddaba sheeka laga haystaa dee ka saddexaada ficilka haddii la damin waayo waa kasriya fadxa sow maaha kasriya fadxaha ka saddexaad male halkana dhinacana khalad ka tahay dhinaca hore waa loo daayey wamaa siwaa daaka kaa waxa ka soo hadhay waa qablaakhirka inuu yidhah baa ka fiicnayd qablaakhirka ficilka haddii la demin waayo la kasriyo ama la fadxiyo kasruhu hamsaha kasriintiisa in xatama wuu waajibay hamsii waa la kasrin haddii qablaakhirka uu fadxo qaato sida yaftaxu ama uu kasro qaato sida yadribu ama yanaliqu ama yastakfiru hamse kasrisan baynu keeni halkaasaynu kaga baxnay in kaana hadduu yahay aaniihi ficilka kiisa labaad multabisan mid ku maran silhu la xidhiidhi bihamsi waslin hamsulwasli la xidhiidhi yaadaa kanow oo faktabis qiyaaso damun damo ayaa lahu hamsaha u sugnaaday in yudamo haddii la daminayo aaliulficli ficilka ka saddexeeya sida yadkhulu oo kale wamaa siwaa daalika kaa waxa ka soo hadhay een la daminayne la kasrinayo ama la fadxinayo kasruhu hamsaho la kasriya in xatama wuu waajibay kasra caarida iyo dama caarida buu doonaya halkana inuu ka hadlo kasrun kasro kasraha oo mushamu dami dambe la ursiiyey kasro dambe la ursiiyey waa ishmaam yaa akhii walaalow qubila waa la aqbalay fii mili uzi uzi oo kale uzi oo kale kasro dambe la ursiiyey baa hamsihii buu ka hadlaya hamsaha kasro dambe la ursiiyey ee waxaad odhan karta horta damba khaalisa waad akrin kartaa uzi waad odhan kartaa oo waa asalkii kaasi haddaad doontana kasro dambe la ursiiyey baad akri oo maxaad odhan izi izi izi eeg sidii debnaad soo yuubaysaa sidii wax godaya izi izi izi izi eg sidii waad yar yuubaysaa wax godaalna waad iska dhigaysaa sidii wax akhriyaya kasrun kasro kasraha oo mushamu dami dame la ursiiyey yaa akhii walaal qubila waa la aqbalay fii mili uzi uzi iyo waxaa lamidkaa dhexdiisaa lagu aqbalay uzi garanaya maxaa lamid a ficil kaste oo muctalulaami bilwaawiya facalo oo muctalulaami bilwaawiya ama faculo oo muctalulaam ah marka yaa umanasat mukhaadaba lagu dara amarkeega dacaadii udci talaadii utli hazaadii uzi marka yaa umanasat mukhaadaba lagu daro wey faclaman sidaa faclamanna sidaa ogow arinkani waa arin cilmiya oo aqoon u baahan faclamanna buu ku leeyahay niyow sidaa ogow sidaasi si la halmaamo ma aha ee sidaa u cilmi yeesho u cilmi yeelo oo webtahilan iska tadaruc buu kule iska ducayso allabar iska bilow intaad cilmigaa yeelato ibtihaal sameeyo duceeyo ama cidda ku bartay u ducee ama adiguba isku ducee webtahilan ama ciddii kitaabka kuusoo qortay u ducee kasrun kasro kasraha oo mushamuda midambe la ursiiyey yaa akhi walaalkay iyo qubila waa la aqbalay fii mili uzi uzi iyo kala midkaa ah dhexdiisaa lagu aqbalay faclamanna sidaa u cilmi yeelo oo webtahil iska tadaruc washada waxa shaadoobay qiyaaskii waynu ka baxnay shaadkiibuu bilaabay markaa washada waxa shaadoobay xadfu mur mur xadafkeega ayaa shaadoobay ereyga mur ihi waa amar shaada amare buu amara haddaba xadaf bay ku shaadowday oo talo waa sidee ii sheega qaaciidada amara ciday waafaqsan tahay ma afcalaa mise waa hayrkeed ma afcalaa mise waa hayrkeed waa afcala hayrkeed saw caynkaa ma aha haddaba kol hadday hayru afcala tahay mudaariceeya amara yamuru ma qaybtii aanigu reebnaaba mise waa qaybtii aanigu xarakaysnaa qaybtuu aanigu he xarakaysnaa maa tidhahdeen yamuru reebay waa hamsaha saw maaha lam ku dara lam yamur qiyaaska markaan rabno lamta iyo yada jar maxaa soo hadhaya hamse reeban so hamse reeban ya yada dee hamse reeban baa ku taagnaa hamsii reebnaa hamseha reebani waa fadiya miyaan loo keenayn hamse kale hamseha kale la keenaya maxaan xarakaynaya godaal ilan qablalaakhirkiibaa miimka ah oo godani hamse kale laba hamse isku reeb oo maxay dheh u umur saasuu qiyaasku ahaa u umur qiyaasku wuxuu ahaa inaynu ugu dhawaaqno maxay u umur inaan ugu dhawaaqno ayuu ahaa eeg haddaba eeg in hamso hamsatulwasliga lala soo dego oo u umur loogu dhawaaqo iska daayo fada lafteedii baaba la xadfayba hamsihii fada amara magaa adii ma garanaysa ayaaba la xadfayba maxaa soo hadhay markaa mur baa soo ereygan mur ihi waa cayn iyo laan baa soo hadhay wasankooga sheeg haddaba mur cul cul baa soo ee kolkaa muxuu ku shaadoobay xadfulfaa amarkeega sow mur lama odhan jirin oo fada lama xadfi jirin oo cayn iyo laam la iskuma reebaynin haddii murtii wow waawulcadafa xagga hore la mariyo mur haddii waawulcadaf agga hore la mariyo maxaa la odhan maxaynu odhanaynaa murtii waa mur odhan mayne xarafkii la xadfay ee hamsaha ahaa baan soo celinayna la soo degaynaa maxaynu odhanaynaa markaa wamur baynu odhanaynaa wamur waxaynu toos u soo ceshanaynaa maxay baynu nidhi hamsihii fashaa waxaa faafay wamur ayaa faafay kadaa kanoo kale isagoo a cindahum agtooda qad injalaa wuu faydmay si waadix ah ayuu u faydmay wuxuu ku yidhi wamur waa faaf welibana agtooda iyo qolada suraafta ah arin aad munjali u ah oo faydmay oo la wada yaqaano weeye washada waxaa shaadoobay xadfu murmur xadafkeegaa shaadoobay wakhudkhud xadafkeegaa shaadoobay wakul xadafkeega ayaa shaadoobay fashaa waxa faafay wamur ayaa faafay kadaa kanoo kale isagoo ah cindahum suraafta agtooda qadinjalaa wuu faydmay beydku iskaga buuxsaday intaa dambe kadaa cindahum qadinjala wuxuuna tilmaamay kelmadu ugu horeeyey inayna ahayne kelmad waadixo oo suraaftao dhani wada yaqaaniin inay tahay wanaadiru naadir weeye aad buu u yaryahay itmaamu khud khud dhammaystirkeegu wa kul kul khud iyo kul in la dhammaystiraa wuu yar yahay buu ku yidhi khud iyo kul in la dhammaystiro wuu yar yahay oo maxay la yidhaahdo in la yidhaahdo waa khud iyo waa kul in la yidh hadda amara waa la dhamaystiro wamur baa la yidhi ilahay baaba qur-aanka ku yidhi wamur ahlaka bisalaa oo waa lainoo soo celiyey fadii laakiin khud in waa khud la yidhaah kulna waa kul in la yidhaahdo aad iyo aad bay u yar tahay dhammaystirkaasi wuu yar yahay wanaadir naadir weeye itmaamu khud khud dhammaystirkeega wakulkul iyo kul dhammaystirkeegu ee khudan qaado haada ladii kan anfusuhu aan yeedhinayo mila shadaakiyo cadarkaoo kale ah alla udgoonaa buu ku yidhi warniyow iska qaada qawaacidkan udgoon een yeedhinayo qawaacidkan udgoon een yeedhinayo iska qaado buu ku yidhi khudaa waxa wey waa nuunu tawkiid baynu ku darsanay khuda khudan qaado haada ladii kan anfusuhu aan yeedhinayo mila shadaakiyo cadarka oo kale ah udgoonka xaggiisa markuu kitaabka inoo bilaabayey beytku ka bilaabay muxuu ahaa maxaynu ka bilownay beytkii horey amrun bisiikatin soo maahayn amrun bisiikatin bisiikatin muxuu iskaga ilaalinayay baynu nidhi amrun bikaa'ibin soo maaha kii mudaarica laamuamarka lagu daray beytkan u dambeeyuu kaga hadlaya amrun amar amarka oo lidii haybatin haybo u saaxiiba wax maqan amarku hadduu u saaxiib noqdo o takalumin ama hadalba hadduu u saaxiib noqdo bilaamin buu ku sugnaaday laamka oo inkasara kasrismay haddaad qof maqan amrayso mudaaric laamad ku dartay ha yeesho falyunfiq ama liyunfiq duu sacati min sacati liyunfiq ha bixiyo waa ku maan liyunfi ha bixiyo duu sacatinka loo balaaiy ugu maqan yahayba haddaan doonayo mudaaric inaan ka bilaabana isna laamkaasaan ku dari aayadda qur-aanka ilaahay muxuu yihi walnaxmil khataayaahum walnaxmil aynu qaadno walnaxmil aynu qaadno laakiin aad buu u yaryahay baa la yidhi mudaarica mutakalimka ee laamulamar lagu daraya waayo adu maad isamartaa weligaa naftaada mala hadashaayo nafay fadhiisa ma tidha mise waad fadhiisataa un markaad doonayso inaad fadhiisato waad fadhiisataa un islama hadashidee markaad wax cunayso maad isamartaa horta cun maad is kadib aad cuntaa mise waad bilowdaa uun dee markaad doonayso waad bilaabaysaa uun kolkaa amarku wuu yar yahay af carabiga waa naadir baa la yidhaahdaa markuu wato markuu mutakalim yahay amrun amar amarka oo lidii haybatin maqni mid u saaxiiba u sugnaaday ow takalumin hadal mid u saaxiiba midka u sugnaaday bilaamin laam buu ku sugan yahay laamka inkasara kasrisan waa laam kasrisan ayuu qaadanaya laamkaasi wuxuu kasrismaa sidaynu ognahay oo kasro u qaadanaya markaan waxba laga horreysiin laakiin haddii saddex xaraf laga horreysiiyo fa'da iyo wowga haddii laga horreysiiyo uba reebnaaba falyadxaku qaliila walyabkuu kaiiran laamka haddaba inkastana wuxuu u yidhi waa markaan waxba laga horreysiinin haddii fa iyo wow laga horreysiiyo waa la reebayaaba waa laam reeban falyadxakuu qaliilan walyabkuu kaiiran haddii uma laga horreysiiyana labada wejiba waa la akriya waana la kasriya waana la reebaa uma lyaqduu tafasahum iyo uma liyaqduu tafasahum labaduba way jiraan sheekheenu bilaamin inkasare inuu inkasarada beydku ku buuxsadayey mar ma kasrisna laamkani uu reebmaya hadduu doono sida falyadxakuu oo kale sheekhu wuxuu is yidhi laamiyihii sawdiga la dheeraaday muna laamiyihii beydkan la dheerayn wuu la dheer yahay laamiyihii beydkan sheekaa la dheer laamiyihii beydkan amrun lidii haybatin aw takanumin bilamin inkasar kaadaka alcalami laamiyihii wuu la dheeraaday ardayga beydgaabkii wuxuu is odhanayaa oo sheekhu sawka sheekii kale ka aqoon batay uu ka aqoon batayabuu odhanayaa sawka inta la dheeraaday sheekhu cudurdaarkaasu iska ilaaliyey oo wuxuu yidhi fadaa warkanan kuu sheegayaa kal calabi waa buur oo kale buurta macid bay ka qarsoon tahay sheekhii kale isagoo garanayuu ka aamusay buu ku yidhi waa buur oo kaleo isagoo garanayuu ka aamusay waxba ha odhanin kolkaa waad ka aqoon badan tahay hay odhanin buu ku yidhi amrun amar amarka oo lidii kaybatin maqni midu saaxiiba u sugnaaday ow takallumin takallum midu saaxiiba u sugnaaday bilaamin laam buu ku sugan yahay laamka oo inkasara kasrismay fadaakani kalcalami buur oo kale weeyi calamku waa buurta in sha allahu tacaala cashirkeeni halka ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam